بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل كي شناد أيان كل حجرني قيبتي آداب الطالب في حياته العلمية فصل كان آدو ديري هاي سوشة كلمة الله أيضا آدو ديري هاي إلى يعني تضبيط طبعا قضب عمله كينا يا مصنف كان أركض دونه يعني كبر الهمة أن كسب بحنا في العلم وقدب كوبادة كان لباد النهمة في الطلب كان لباد أه كان سدحاده الرحلة للطلب أه علمك إن لورته كان أفراد وحفظ العلم kan shanaad oo ah xifd ricaayati yani bilcamal cilmiga laftiisa ilaalin la ilaaliyo ricaayat اlcilmi bilcamal in qofka ku camal falo tan lixaad oo ah tacaahud اlmaxfuudaat inuu qofka waxyaalaha maxfuudaadka ku laablaabto uu ku celceliyo alamaana alcilmiya midka toddobaad lagaga baahan yahay ammaanada qofka alibulcilmiga ah amaana alcilmiya inuu ilaaliyo sideedaad junnatu aalib alcilmi gaashaanka waxa uu ka dhiganayo ardayga oo wuxuusan aqoonin inuu yidhaahdo anigu ma aqaano kan sagaalaad inuu qofku waktiga ilaaliyo ayaa loo jeeda waktigiisa uu ilaaliyo oo almuxaafadatu calaa ra'si malik buu ku dhahayaa waa waqtigaada iyo cumrigaaga ilaalintiisii ood ka faa'iidaysato kan tobnaad wuxuu leeyahay waa ijmaamu nafsi yacni marmar inay naftu dalabalcilmiga saa ugu jirta marmar yar xoogaa istiraaxo yar inuu qofku helo uu raaxaysto oo xoogaa nasashaa uu helo kan kow iyo tobnaad wuxuu leeyahay waa qiraa'atu tasxiixi waadabdi qofka inuu maaragtay eh, waxyaalaha tasxiixa iyo xifdiga iyo qiraa'adaas inuu ka hadlo eh, kan labaiyo tobnaad jardu lmutawalaat in arday laga doonayo kutubta dheerdheer akhrintoodii iyo mutaalacadoodii oo akhriyo kan eh, saddexiyo tobnaad xusn su'aal su-aasha ardayga inay su-aal fiican tahay kan afariyo tobnaad inuu munaadara sameeyo bilaa mumaaraad muran la'aan inuu maartay masaa'il cilmiya la kala faa'iideysto munaadara kan shan iyo tobnaad waa mudaakarat alcilmi cilmiga in ardayda isla mudaakarayso la isla akhriyo oo muraajaca lagu sameeyo oo ayuu kaga warrami kan lix iyo tobnaad waxa weeyaan inuu ardaygu ku noolaado yacni maaragtay kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo culuumteeda dhexdooda inuu ku noolaado yani aalib lcilmi yaciishu bayna alkitaabi wasunati waculuumiha buu dhahaya kan toddobiy tobnaada ugu dambeeyo wuxuu musanifku leeyahay waxaa weeye istikmaalu adawaati kulli fannin fan kasta kulligii inuu qofka adawaadkiisii kaamil yeesho qalabkiisi inuu dhammaystirto marka waa fasal aad u qiimo badan weeye fasal aada u qiimo badan weeyaan hadda kibarulhimma ayaynu ku dhex jirnaa weyaan qaala almusanifu raximah ullahu faya aalib alcilmi kan cilmiga dalbayow ursum linafsika kibar alhimma ursum linafsika naftaada yacni u jeex oo u qor oo u calaamadee kullu isku wada mid wey naftaada waxaad u qortaayooad u jeexdaa kibar alhimma himadaada weyninkeeda nin himo weyn inaad meel sare tiigsanayo walaa tanfalit minhu kibarulhimadaasna ha ka baxsan ha bixin yani markaa naftaada u jidayso shayga naftaada u jidayso kibarulhimi eh, yani himada ahi ha laaban sida uu maaragtay naftaada ugu jidayso ugu socobu ku leeyahay laabanay waqad awmaa asharcu ilayha وقد أومأ أو إشاري الشرع شرعي شريعة الإسلام كا إليها إلى كبر إلى كبر الهمة himada saraynteeda way ishaartay shareecadeenna ishaartay sharcigeenna ishaaray muxuu ku ishaaray fii fiqhiyaatin tulaabisu xayaatak fiqhi oo tulaabisu dhex gelayo oo dheehayo xayaatika noloshaada yacni fiqhi oo mar walba noloshaada kula kulmayo ayay maaragtay shareecadeena ishaartay kibarul himma kibarul himma sidaas ay ishaartay weeyaan maxaa marka ay u ishaartay fiqhiyaadkaasi litakuna inaad sharciga muxuu ishaaray fiqhiyaadkaas naftaada dhex galaya oo maaragtay dheehayaay litakuna inaad ahaato daa'iman waligaaba inaad noqoto calaa yaqadatin min iqtinaamiha baraarug dushii mid ku sugan yaqada oo aad ku baraarugsan tahay min ikhtimaamiha ka faa'iidaysashadeeda arintaa sharciga u ishaaro fikhyaadkaas ama kibarulhima ka faa'iidaysigeedii ayuu maaragtay inaad ahaato daa'iman mid ku baraarugsan inaad tahay ka faa'iidaysigii mid ku baraarugsan inaad tahay wa waxaa ka mid ah waxyaalaha fikhiyaadka ahoo naftaada taabanayaahy ibaaxatu tayamumi booraysiga ama gagabays hadba wixii la yiraahdaba banayntiisii la baneeyo lil mukallafi qofka baalig ah oo caaqilka ah mukallafka ah ee mas'uuliyadda iyo waajibaadka la saaray in banaynta loo baneeyay cinda faqdi ilmaa'i biyo markii oo waayo haddaa biyo weydo aad ku weysaysato soo laguma banaynin inaad booreysato waman lam yajid ma anta tayamama biturbi bay dhahan ciidaada caradaasa ku gabaysanaysaa wajucilat liya alardu masjidan wa tahuura oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ardadii masjidiiyo meel aan ku tahaaro qaataa la iiga dhigay ayaa loo yeelay marka allahna wuxuu yidhi fatayamamuu saciidan ayiban marka qofka hadduu biyo waayo waxaa la rabaa inuu booraysto marka maadaama booraysigii yani qofka loo baneeyey ayuu leeyahay yani waxaa ka mida ibaaxatu tayamumi lilmukalafi cinda faqdi ilmaay markuu biyo waayo qofka mukalafka ahi tayamumka loo baneeyey baa ka mida wa cadamu ilsaamihi kuwaajibintiisa la'aanteeda oo aan lagu waajibinin biqabuulihi hibati amani ilmaai lilwuduui waajibna aysan ku ahayn biqabuuli hibati amani ilmaai biyaha yani lacagtoodii lagu gadan lahaa hibaynta loo hibeeyo oo qofka ha la siiyo inuu hibadaas aqbalo inaysan waajib ku ahayn yani taasaa lagu baneeyey maxaana uusan u aqbalayni lilwuduu'i liajli lwuduu'i wayseqaad dartii yani qofa waxaad u baahatay biyaad weyday wayseqaad baad rabtaa qofaa biyo haysto qofkiiba marka ama biyihii waa la gadaya lacagna ma haysatid aa ku gadato biyihii baa la iibinaya lacagaa ku gadata ma haysatid weysadiina dee waxaad qofka awoodi karo qaadirka ah inuu weysaysto waa laga rabaa oo biyaha ku weysaysto iyadoo biyo yaallaana tayamum hadduusan cudur kuu geynin lama aado lama tayamunto biyihii ma helaysid ilaa inaad iibsata mooye qofaa inta kuu yimid buu ku yidhi lacagtan ku gado biyaha kusoo iibso yani maadada masaa-ishay ka hadlaan inaad aqbasho iyo inaad faraha ka qaado oo tidhaahdo maya waa iska booraysanaya intaan aniga yani maaragtay aad abaal igu sheegan lahayd waa taymumanaya haddii sidaa aad tidhaahdo ilaa wa ilaa ninkaan hibadiisii aqbal laguguma waajibinayo inta hibadiisa faraha ka qaado waa iska booraysanaysa sababtuna waa maxay lima fii dalika min alminnati lima fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxa ku suganoo min alminnati galladaysi ah allatii galladii tanaalu gaarayso min alhimmati himadii aad lahayd hima alcaaliya iyo kibarhimigaadii yani kibarhimahaadii ay ka gaarayso manaalan meel fog ay ka gaarayso yani himadii aad lahayd bay hoos soo dhigaysaa maxaa qof dadka u baahana biri noqonaysa وعلى هذا فقس بويل وركاس ان كوسو شيغ marka kaga qiyaas qaado wallahu a'lam ilahi baana ogaan shabadana waxa walba garan salada marka musanifku yani wuxuu kaga hadlayaa weli waxaan ku jirnaa kibarulhimma marka hore naftaada kibarulhimma u jeex oo khad ay marta ka dhigo hana gadaal dib ha uga dhicin yani yaysan isbedelin inay kusii kor noqoto mooye marna yaysan hoos u dhicin marka waxyaalaha culuwulhimma ka mid ah waxa weeye inaadan u baahanin lima fii aydi annaas dadka gacantooda waxa ku jira inaadan u baahan culuw dhimmi kamid tahay bani aadamka inaad ka kaaftoon tahay oo aanad u baahanin ayaa la rabaa maxaa qofka bani aadamka markaa u baahato manno kugu yeelanaya qofka manno kugu yeeshana yani raqabadaada mid milkiyo noqonaya waa ka xishoonaysaa yani soo markuu qofku wax kuu galo af wax cunay xishoo soo lama yidhaahdo dee ku siiyo ka xishoonaysaa waxaa leedahay ninkan waa inaad qadarisaan la arkaa sidaa darteed lama rabo ha ka qaadanin xataa midna yaana qofna kugu yeelanin qofna yuusan kugu yeelanin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy raxmatullaahi calayhi min culuwi alhimmati waxaa ka mid ah anlaa takuuna mutashawifan lima fii aydi innaas dadka gacmahooda waxa ku jiraaye inaada mid u hanqaltaago fiiriye aadan noqonin culuwilhimmay ka mid tahay liannaka idaa tashawafta wamanna annaasu calayka markaad dadka waxooda damacdood raadiso oo dadka inta wax ku siiyaan kugu galladaystaan malakuuka aday ku milkinayaan qofka wax ku siiya ku milkinaya lianna alminnata milkun lilraqabati fi lwaaqici saasuu odhanaya maxaa minnada iyo galladaysigu waa qof adiga ku milkiyo addoon aad noqotay oo kale weeyaan markaasuu yidhi low insaanun qirshan hadduu hal qirshi ku siiyo yani halalaadka ama qirshiga ama lacag wax yar oo macno lahayn haduu ku siiyo la wajada anna yadahu a'la min yadik gacantiisa inay gacantaada ka sarreyso adna hoos dhigati sooma sansaanu ku sii gacantaada hoosasatiisa sarreyso inay gacantiisa sarreyso buu arkayaa buu kama jaa fi alhadith al-yad al-ulya khayru min al-yad as-sufla hadithkaas bukhari muslim buu soo saaranay nasaa'i sidoo muhaqqiqan loo qoray yaani maartay ibn umar aan hadithka nabiga ka warinayo alyad culya gacanta saraysaah khayru min alyad suflaa alyad culya waa almucطiya midda wax dhiibta weyaan yad suflana alaakhida l midda qaadanaysa wya marka mar walba taasaa sarayso soomana kuguma yeelanayo marka marka masalada marka tayamumka wuxuu usoo geliyey wuxuu leeyahay markuu ka hadlay sheekh ibnu cuthaymiin ida kaana alinsaanu caadima almaayi wuxuu leeyahay insaanku hadduu biyo waayo wawahaba lahu lmaaa biyahana ou u hibeeyo ama wawuhiba lahu lmaau biyaha loo hibeeyo lam yalzamhu qabuuluhu biyaha loo hibeeyo qaada la yidhi biyaha laftoodii inuu qaato kuma laazimayso waajib kuma ah oo iska dayn karaa bal yacdilu ila tayamumi biyihii hoobu ku yidhi berri waxaa dhici karta sute maalinta biyaha aad la-ayd sutaan ku siiyey maaha inuu ku yidhaahdo maalintaad biyaha la-ayd sutaani biyo ku siiyey manadaas inaan lagugu yeelanin bal yacdil ila tayamumi wuxuu u leexanayaa khawfan min alminnati galad asagoo ka baqaayo maca ana alwuduu'a bilmaa'i fardun lilqaadiri calayhi ayadoo weyseqaadka biyaha lagu weysaysto ay qofka awoodi karaahay ay waajib ku tahay lidalika faraqa alfuqahaau raximahum ullah fuqahadii way kala saareen waxay yidhaahdeen bayna an tajida man yabiicuhu waman yahdiihi waxay kala saareen qof ku hibeynayay qof kaaga qof iibsanayo labadaas ayay kala saareen ninna biyo haystaa waa gadanaya ninna inuu ku hibeeyo rabaa keebaad samaynaysaa ma kan ka gadaysaa mise kan ku hibeynaya ku siinayo yaad ka qaadani labadaasay maaragtay kala saareen faqaaluu man yabiicuhu qofka gadayahay ishtar minhu isaga ka gado khawfan lian yani waxaa wujuuban baad uga gadanaysaa kan manado iska kunkusiin laha faraha ka qaad ka ka gadanaya baad raacaysa wuxuu leeyahay man yabiicuhu ishtar minhu ka iibso wujuban waajibnimo way inaad ka gadato way laanahu la minnata lahu ma kugu galadaysan karo galad kugu ma yeelanayo laakiin qofka ku siiya wuxuu manna kugu yeelan karaa marka sidaa darteed buu musanifku ku leeyahay yaani fiqiyaadkaas baa waxa ku jira oo naftaada taabanaya sida tayammunkaadii iyo wasaqaadkaadii in xataa madna lagugu yeesho ima alcaali waxyaala hoos dhigaayo ayay ka mid tahay wuxuu yidhi weliba lima fii dalika min alminati alatii tanaalu min alhimati manaalan yani himadaadii sarraysay hoosay u dhigaysaa markaa bani aadam uga baahato annahmatu fi alabi nahmada waxaa la yidhaahdaa waa mamanaanta qofka oo cilmiga aad u jecelyahay waxaanu ku maman yahay sheegayso lama dhaho qofka markuusan wax kala fiirinaynoo kan un keliya u dhadhamayo ayaa la yidhahdaa fulaan kanu ku mamaniya annahmatu mamanaantii fi alabi ay fii alabi alcilmi cilmiga raadintiisa oo aad loo jeclaado oo qofku maaragtay shaqaf badan iyo xubbi oo u hayo ayuu meesha ka hadlaya idaa calimta haddaad ogaato ardayahu oo cilmiga raadinayaahi alkalimata hadalkii kelimadii almansuubata loo loo tiiriyo loo nisbeeyey ila alkhaliifati arashidi khaliifadii raashid ka ahaayee cali ibni abi aalibin radia allahu canhu cali abi aalibna ahaa kelimadii loo tiiriyo isagaa yiri la yiri loo nisbeeyey haddii aad ogaatay oo maxay ahayd qiimatu kulli imri'in maa yuxsinu kelimadaas cali bn abi aalib loo nisbeeya qiimatu kulli imri'in qof kasta kulligii qiimihiisu waxa weeye qadarka iyo sharafta wuxuu ku leeyahay maa yuxsinuhu wuxuu hagaajiyo yacni qof walba waxa uu yaqaano ayuu ku ammaanan yahay soo maaha maadadii aad taqaano oo si fiican u garanayso usul fiqhigaa si fiican u taqaanaa maahiraa ku tahay maarata luqadiibaa si fiican u taqaanaa furuuqdeedii hadday tahay naxwadii hadday tahay sarfigii hadday tahay balaaqadii hadday tahay wixii la midka ahaa yaa taqaanaa markaasoo kale waa qofku faa'iq buu dadkii ku noqday waa ku ammaanaya laanna wuu idqaaninaya wixiis waa sugaya wuu tadqiiqinaya wey marka qiimatu kulli mri'in qof kasta kulligii qiimihiis wuxuu ku xiran yahay qiimaha iyo qadarka uu leeyahay ma yuxsinuhu waxa uu hagaajiyo yani saas uu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi waqad qiila waxaa la yidhi sheekh bakar baa dhahaya raxmatullahi calayhi laysa kalimatun axadda calaa talabi alcilmi minha laysa kalimatun kelimad ma jirto axadda kaga boorinimo badan oo kaga tirtirsiin badan ala talab ilmi ilmiga raadintiisa oo la doono doonista ilmigaahi minha min tilka kalima kalimada ali ibn abi talib uu yiri qiimatu kulli mar'i ma yuhsinu mid kaga boorin badan ilmigaahi maba jirta buu leeyahay kalimad kaga boorin badan ma jirta buu ee fahdar marka ka iska ilaali ka digtoono غلط القائل midka oranayo khaladkiisi oo yiri maa taraka alwalu lilaakhiri maa taraka ma ayan ka tegin alwalu dadkii horeeyey lilaakhiri dadka dambe waxba ugama tegin ninkii yidhi qaladkiisa iska ilaali ka digtoono wa sawaabuhu laakiin hadalkaas sawaabkiisa kiisa saxda ah ehe toosani waxa weeye kam yacnii in badan ayuu taraka alwalu dadkii horreeyey ay ka tageen lilaakhiri dadkii dambe ay tan hore sax maahan buu leeyay marka meeshaan musanifka kelimadda cali bn abi aalib qiimatu kulli imri'in maa yuxsinuhu waxaa la gabay bay ku jirtay yani maaragtay ayay kasoo ikhtibaasay sheekh alimaam nawowina kitaabkiisa majmuuca sharx lmuhadabka gabayadaas qayb ka midoo soo guurinaya markuu cilmiga iyo ahalkiisa uu ka hadlayo uu yidhi ma alfakru ila liahli اlcilmi inahumu mal fakhru yani faanku ma aha illa li ahli al-ilm innahum ala al-huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilm a'da'u tabayadaas ayu kamidaha waxa cali laga soo guuriyay radiyallahu anhu wuxuu yiri mal fakhru faanku ma aha فهم ما بجربا إلا لأهل dadka ahlcilmiga iskale buu ilaa liahlilcilmi maxaa yeele inahum ayagu cala lhudaa hanuun bay ku sugayen inahumu baad iska daruurat shicriga u jiidaysaa shadriga hore inahumu ku egta waa inahum adoo yiroo kale way cala lhudaada shadriga dambaa ka bilaabanaya beydka wey cala lhudaa inahum ayagu cala lhudaa hanuun bay ku dul sugan yihiin liman istahdaa qofka hanuun xaggooda u waa tusid badan yihiin waay le halkaas ilmi khayrkii hanuunka halkaasu jiraa dadka ahlucilmiga marka faan iyo ammaanoo dhanba dadka ahlucilmiga iskala wey markaas wuxuu raaciyey yani wuxuu yidhi aan yidhi cala alhudaa shadriga dambe liman istahdaa adillaahu waqadru kulli mri'in maa kaana yuxsinuhu beytka dambe waqadru kulli mri'in qof kasta kulligii qadarkiisa iyo sharaftiisu waxa weeye maa kaana yuxsinuhu wixii ou hagaajiyo ayaa qofka sharaftiisuba ay tahay bay wanaagiisa uu yahay waljaahiluuna dadka juhaasha ahna liahli lcilmi acdaaun liahli lcilmi wey dadka ahlucilmiga cadow u yihiin ninka jaahilka markastaba qofka caalimka ma jeclo wey waqadru kuli mriin ma kaana yuxsinuh maxalshaahidka marka waa kaas wey yani faqiimatu kuli naasi maa yuxsinuunuhuna waa la yidhaahdaa saasoo kale weyan marka hadalkaas ayaa cali laga soo guuriyaa kelimadaas marka uu sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhi uu ka hadlayo kelimadaas horta qadarkeeday leedahu hadalka cali bn abi aalib oo shiikhuna keenay waa kelima jaamica buu leeyahay laakiin waxaa yani saxiix maahan uu leeyahay cilmiga kelimadda ma tusid badna maxaa yeele wuxuu yidhi waqad qiila laysa kelimatun buu yidhi shiikhaa odhanaya bakar baa odhanaya laysa kalimatun axada calaa alabi alcilmi minha maba jirta buu yidhi mid kaga boorin badan xagga cilmiga sheekh bn cuaymiin uu tacliiqina wuxuu leey hada alqiilu laysa bisaxiixin hadalkaas sax ma ahan buu yidhi laakiin waxa sax ah ashaddu kalimatin fi lxadi calaa alabi alcilmi kalimaad kan ugu boorinta badan cilmiga raadintiisa waxaa weeye qowlu llahi tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum aladiina uutuu lcilma darajaat qwl nabiy sal ala alay wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin kalimaadkaas oo aayaadka iyo axaadiista ah ayaa cilmiga dadka kaga boorin badan buu leeyay maxaa yeelay caalimka iyo jaahilka inaysan sinayna aayadda hore sheegi aayadda dambana ilaahay darajaad inuu dadka ayagoo muminiintii wada sarreeyaan haddana ahlu cilmiga inay kasii sarreeyaan ayuu tilmaamaya tan kale xadiidka wuxuu tilmaamaya nabiyulaahi moxamed ilaahay diinkuu fahamsiiyaaba marka arimahaasa yani ku boorin badan ayuu leeyahay walidaalika waxa weeye yani wuxuu leeyahay iyo hadalka uu nabigu yidhi alculamaau waraat lambiya xadiikaasna wuu tusaya alculamaau waraat lambiya maxaa yeele ambiyada ay dadka culammadu ambiyadii cilmigoodiibay dhaleen cilmigoodii bay dhaxleen markaasuu nebigu yidhi waina alambiyaaa lam yuwariuu dinaaran walaa dirhaman wainamaa warauu lcilma faman ahadahu ahada bixadin waafir xadiikaas imaam tirmidi iyo eyrkiiba wa warinaya sheekh naasirdiin albani wuu tusiixinaya yani ambiyada waa xoolo lagama dhaxlin dirham iyo dinaar toona lagama dhaxlin waxay dadka dhaxashiiyeen waa maxay waa cilmiga weeyaan qofka marka cilmigaas nasiib qayb ka qaata qayb weyn mid qaatay buu noqonayaa weeyaan kelimadaas sheekhu halkaas ku tacliiqiyay hadalkan kale oo musannifka uu yiri ee fahdar ghalat alqa'ili ma taraka alawwal lilaakhir saddex ma taraka alawwal kelimadan sawab ma han yiri sawabku waxa weeye kam taraka alawwal lilaakhir in la yiraahdo kelmadan haddii maa tarakada la yidhaha mahadal laba macnoba yeelan kartaa inay naafiye noqoto inay istifaamiye noqoto labadaasi mid noqonaysa hadday maadu naafiye tahay macnaheedu waxa weeye cilmi loogamaba teginba dadkii hore cilmigii dhammaystay wax xaran ma leh wey soo maaha maa taraka alawalu lilaakhiri shay-an waxay uga tageen lama arka weeyaan haddaa istifhaamiye tidhaahdana ayi shayin taraka alawalu lilaakhiri bay noqoni istifhaam bimacna nafyi wey yani maba uga tegin waa dadkii hore haddii sidaa la yidhaahdo dadkii horaa wixii cilmi ahaayoo dhanba qaatay wax haray ma niyad jab dadkii marka in niyad jabiyo ayaa imaanaysa oo cilmigii ka fariistaan maxaa yeele haddii qofka la yidhaahdo yacni dadkii kaa wax walba kulligood qaatay hadda maxaa faa'iidaa marka waxaan cilmiga raadinaya maba gaarayay dadkii horaa wada qaatay baabkii marka waa xiran yahay si marka uusan baabka u xirmin kelimadaas ma in la isticmaalo sax ma ah waa in kam la isticmaala kam markii la isticmaalo qofka raqbaa galayso kam in badan ayuu taraka alwalu dadkii horeeyey ay ka tageen lilaakhiri dadkii dambe uga tageen markii lagu yidhaahdo in badan baa cilmigii ma dhammaanin wax badan baa kuu haray waxaa dhici karto masaa'il cusub inaad adiga maarata jabiso oo ilaahay ku tuso dadaalkaada aad dadaalayso kam dadkii hore inta wax sameeyeen ay yani maaragtay ay ay wax badan cilmi badan way lahayn la shaka cilmi badan bay lahayn laakiin dad badan ilaahay fatxu u furana waa la arkaa marka baabkaasi ma xirna baabka sidaas ayuu maaratay kelimada ku fiican tahay kam in la yiraahdo wax badan inay nooga tageen oo wax badan dhiman yahay weeye sheekhu markuu mar haddaad cilmigii nin ku maman oo cilmiga axad ku mamanoo doonayaahay aad tahay inaad badsato ambiyada wixii laga dhaxlay oo kitaabkii qur-aanka ah iyo sunnadii nebiga ah inaad dhaxashabaa la rabaa saasuu ku leeyahy marka فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق وحوليه فعليك وحد لازمتا بالاستكثار بتسشو أود بتسطو من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام وحي لقى دحلي دحل كيسي إن nabiga maxaa laga dhaxlay alkitaabu wasunna kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga laga dhaxlay wey cilmu lwaxyi yaa nabiga laga dhaxlay wey marka ayada badso wabdul bixi alwusca daaqadaada iyo karaankaada iyo awooddaada ku bixi fi alabi dhaxalkii nabiga raadintiisii oo cilmigaas aad alabto cilmulwaxyi aad alabto wakhtigaadii iyo maarata daaqadaada iyo awooddaada ku bixi iyo wataxsiili inaad xasiliso watadqiiqi inaad jilciso oo daqiiq ka dhigto ood masalada iska daqiijiso ayaa la rabaa tadqiiq baa la rabaa nabiga waxa laga dhaxlay waa qur-aanka iyo sunnada wey masaaishaas marka inaad waqti badan ku bixiso ayaa la rabaa oo tadqiiqiso yacni sheekh ibnu cuthaymiin markuu ma ka hadlayo tadqiiqa markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay yacni waxa weeyaan inaadan dawaahirta keliya ku kaaftoominoo aayaddan waxaa dhici karta inay aaya mutlaqa tahay aayad kale oo qaydaysa inay jirto marka mutlaqi kaliya inaadan iska qaadanini tadqiiq aad samaysood raadiso lafdigan mutlaqa ahi wax qayday ma jiraan aayad qayday ma jiraan lafdigan caamka ah aayaddan ama maarata xadiidkani wax takhsiisiyey ma jiraan mise ma jiraan qofku inuu tadqiiqa sidaasaa la rabaa yacni inuu qofku sidaa yidhaahdo masaa-isha inuu tadqiiqiyo baa rabaa marka inaad miiraahu nabiyi ku dadaasho adigoo juhdigaadi bixinayo oo cilmiga dalbayo cilmiga xasilinayo keensanayo la soo wareegayo haddana tadqiiqinayo oo sugayo tadqiiq yacni jilcin aad aad u lafaguraysa baa la rabaa weeyaan wamahmaa balagta fi lcilmi fatadakkar kam taraka alwalu lilaakhiri wamahmaa balagta meel alle meeshii aad gaarto mar kastoo aad gaarto fi lcilmi yacni ay darajatan aad ka gaarto wey mansilatan aad ka gaarto meel kasta cilmigii haddaad xusuustaa kam taraka alawwalu badana inta uga tagay alawwalu dadkii horeeyay lil aakhir dadka dambe inta uga tagan tira badana kalimadaas xusuuso saasuu sheekhu leeyahay yaani kalimada xusuuso in wax badan oo fursad ah haysato wax badan raadin karto xusuuso marka darajo kasta gaarto hadhiin cilmigii baabku ka soo xirmay hadhiin inay wax badan ku furan yihiin arag buuleey laakiin sheekh ibn uthaymeen wuxuu leeyahay هذا طيب هذا الكاس وفي عيه لكن نقول وحن أرنينا إن أحسن من ذلك يعني وحا كان كسي وناك بدل أرنتاس وحوي مهما بلغت في العلم مركزتو درجة ملكزتو أتك قارتها عق علمك فتذكر قول الله عز وجل الله هذا الكيس حصوصه وفوق كل ذي علم عليم وقوله عز وجل وما أتيت من العلم إلا قليلا آية لا فيري علم قادوا إنه يريه وحير ummad ka cilmi badan ay jirto cilmi badanna uu ka dhiman yahay kastan inuu caalim kale ka sii sareeyo ogow macnaha waxa weeye ha kibrin weey markaad ogaatay in laga wada cilmi badan yahay yaani cilmigaadu inuu wax yar yahay cilmiga ilaahayna uu maarta waasac yahay ilaahay wuxuu yiri wama utiitu min alilmi illa qaliil wax yar mooye wax kaleba cilmigeena la kama siinin weey marka markastaba yaani kalimada xusuuso inuu cilmi wali ku dhiman yahay maxaa yeelay cilmigu waa min al إلى اللحد بالي هذا إنه قفك وضه عيال الرباوي وفي ترجمة أحمد بن عبد أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل شيخ أحمد بن عبد الجليل اللي يراهذاه ترجمة دي سمرك استقل له ترجمين إلا قوى الرمي في تاريخ بغداد أو الخطيب البغدادي أوليه للخطيب أسقنات الخطيب البغدادي taariikhul baghdad buu ugu tarjumeeyay taariikhdiisa ku qoray dhexdeeda tarjumada waxa ku sugan dhikrun sheegis baa ku sugan min qasiidatin lahu qasiido oo ahmed ibn abdul jalil oo leeyahay oo gabay ah ayaa ku sugnaa weeyaan maxay ahayd hadalku yiri la yakunu as-sariy mithla ad-dani la wala dhu dhaka'in mithla al-ghabiy qimatu al-mar'i kullama ahsana al-mar qada'an min al-imam ali laa yakuunu ma ahaado oo ma noqonayo asariyu ninkii sharafta lahaa ee qiimaha lahaa lama mid noqdo milo daniyi kii liitay oo hooseeyey lamid ma noqonayo qofka insaanka yani maaragtay cilmiga leh ka jaahilkaa lamid ma aha saasoo kale weyaan laa lama mid ah weyaan waa iska taakiid walaa duu dakaa'in kii dhugta lahaa ee caqliga badnaa ee fahimka ahaa na lamid ma aha mila alhabiyi kan habiga oho doqonkaa ama jaahilka ihi lamid ma noqonayo alhabiyu waxaa la yidhaahdaa aljaahilu aladii laa fitnata fiih laa fitnata lahu qofka aan waxba fahmaynin oo jaahilka ahee fahmada lahayn ayaa abi la marka kan dakiga ahee wax fahmaayo qofka qabiga ah doqonka lamid ma ah isku mid ba labadoodu saas oo kala baysan kan wanaagsan iyo kan xunna aysan u sinnayn kaasoo yiri qiimatul mar'i wa hadalki ali bu ikhtibaas ali ibn abi talib qiimatul mar'i qofka sharaftiisu waxa weeye kullama ahsana al-mar'u in markasta oo qofku wax wanaajiyo wixii uu hayay uu hagaajiyo si fiican u itqaaniyo uu sugaay qiimada kaasoo kuliyay qiimaha kaasoo kuliyay hadda waxa dhici karta hal kitaab in laba sheekh ay hal sheekh ka soo wada qaateen oo kitaabka ay ka soo wada yaani maarata arday uga noqdeen oo ka soo guuriyeen midna inuu tadqiiqiyay oo sugay oo yaani hagaajiyay kitaabkan midna inuu sadxi wixiisa yihiin labadooda isku mid ma noqonayaan ardayda qofka faahimka wuxuu garanayaa ninkan inuu kitaabkani fahamsan yahay oo aad u garanayo kana inuu wixiisa sadxi yihiin ayuu fahmi karayaa marka sidaa darteed qof kastaba waxa uu tadqiiqiyo uu yaqaano ayuu qiimo iyo sharaf ku leeyahay way qadaa'an xaal kawnihi qadaa'an أما أعني قضاء بان أجيدا قضوي وحكم ومن الإمام علي هذا الكعال بن أبي طالب يعني قضاء أيان أجيدا جاء من الإمام علي علي بن أبي طالب قضاء كيمد إنه يهي أيان أرنتاس أجيدا بولي الرحلة في للطلب الرحلة للطلب doonistii oo cilmiga la doono ayuu musanifka yani meeshaan hadda waxaan uga soo baxnay nahmadii waa nahmadii qofka mamanaantii baan tan uga soo baxnay weyaan qodobkan kale waa alrixlatu litalab iyadana waa qodob aada muhiim u ah wey alrixlatu yani rarashadii ama safarkii oo la galo lialabi cilmiga doonisi lialabi cilmi loo rarto waa inuu qofku meel alla meeshuu ka heli karo cilmigii inuu raadiyo ayaa la rabaa meel alle meesha cilmiga ka heli karto inaad u doonato ayaa la rabaa wey marka sheikhu wuxuu yidhi sheekh bakar raxmatullaahi calayhi man lam yakun ruxala lan yakuunu ruxla man lam yakun qofkii aanan ahaanin ruxalatan mid rarasho badan oo safar badan oo cilmiga u aadis badan meelahuu jiro ka raadin badan saa u safraahay qofka aanan noqonin lan yakuuna ma ahaado ruuxlata mid isaga loo soo rarto loo yimaado ma noqdo dad adiga cilmiga cilmiga meeluhu jira aadan ka raadsanin oo aad iska fadhido adiga ku ya ku iimaanay bari cilmi ku soo dooranay ila xoobo hayside maxaa la yiraahdaa faaqid shay la yu'ti qofka waxba haynin waxba bixiyo waxba aadan xasilin marka arintan marka waxa weeye waxa dhici karta qofka isagoonan rixla sameeynin laakiin meesha uu ku nool yahay mantiqada uu ku nool yahay culimo badan ay joogto culimadaas xataa hadduu ka akhristo ka waxaysto yacni ou cilmigii ka xasiliyo wax weynuu hayaa yuusuf rixlo weyn ba samaynan hadduu rabo rixladan waa ogtihiin maaragtay yacni qur'aanka oo kale ilaahay markuu ka warramayo nabiyullaahi muusa oo kaliimullaahi ah markuu ilaahay weydiiyaa yacni maaragtay iga cilmi badan inta la weydiiyaa cid kaa cilmi badan ma jirtaa maya uu yidhi ayuu allah ku yidhi maya waa lagaa cilmi badan yahay addoonkaygaas oo majmac albaxrayn ku sugan ayaa kaa cilmi badan nabilaahi muuse uma fariisanin markii la yidhi ninkaa cilmi badana jiro dambiishiisa calaamadda ilaahay siiyo qaatay saadkiisa ku ritay khaadimkiisa watay waa u safray ilaa majmac albaxrayn oo ka tago cilmi buu dalbay cilmi buunu soo helay runtii cilmi waynu soo helay wahaakada waxaa la mid ah rixla ila talabi a'immadii salafkeenna ridwaanullaahi calayhim way safri jireen ilaahay qur oo kuley waad ogtihiin yani fii suurati tawba falowlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ayadaas rixlada maaratay ilaa talabi alcilmi ayaa loo daliishadaa weeyaan waxaa ka mid ahaa aarka oo imaam albukhaarina uu tacliiq ku soo saaray oo jaabir bni cabdilaahi aimo fara badanna ay warisay xadiikaas yani waxa weeyaan jaabir bni cabdilaahi ayaa wuxuu maqlay nin asxaabta nebiga ka mid ah in uu maaragtay eh, shaam uu joogo shaam inuu jiro oo xadii loogu sheegay ninkaas halkaa xadii hayo markaasuu rati oo maaragtay qalabkiisa diyaarsaday bil kamil uu sii safray markuu meeshii tagay ninkii wuxuu noqday Abdullah ibn Unays ayuu ugu tagay meeshii ah Jaabir marka uu tagay oo iridda uu ku gargaraacay oo arkay soo baxay saxaabiga waba isii qanaanba waa Jaabir buu arkay markaasuu arintii u soo sheegay waxaan soo safray buu yiri xadiis waxay gaaray balagani yaani xadiis balagani lam asma'hu xadiis isoo gaaroon anigu maqlin khashiitu an amuuta aw tamuuta anigana aan ka baqaya inaa anigu dhinto anoona xadiidkaas maqal adigana aad dhimata adoon lagaa warinin markaasu xadiidkaas ayuu maarata u sheegay hal xadiid ayuu u safray aimada markii la yidhahdo taarikhdeeda hala raadiyo arixla an alab alcilmi lama tirin karo aaday u tiro badan tahay weyaan aaday u tiro badan tahay marka cilmiga in uu qofku raadiye baa la rabaa cilmiga inaad adiga talabto ood raadiso u safarto maaragtay u qariibto oo qofka u dadaalo ayaa la rabaa haddaanad sidaa samaynin adiga barri xasiilo aad haysano aysan jirin cid kuu soo raranaysa ama cilmi kaasoo doonanaysahay ma jirto wey markaasuu musanifku wuxuu yidhi faman lam yarxal fii talabi alcilmi qofka aanan cilmiga raadintiisa u safrin oo aanan u raranoon aadinoon cilmigii baarin doonistiisi aanan u maarata u safrin lilbaxi baaris ou baaraya can shuyuukhi shuyuukhi uu cilmiga ka qaatay wuxuu u safrayaa yani inuu baarayo dad culamaha oo shuyuukhi uu cilmiga ka qaato iyo wasiyaaxati safar oo u safro fi lakhdi canhum culammada uu ka soo qaato siyaxada waxaa la yidhahdaa yani dalxiisa hadda saasay dhahaan laakiin yani waa socodka un baa loo jeeda siyaxa la yidhah waa socod fi lakhdi canhum culammadaas inuu ka soo qaato u socdo u safro haddownan sidaa samaynin fayabcudu waxaa fogaanayo aad u fogaanayo ta'ahuluhu qofka inuu ahal u noqdo liyurxala ilayhi in loo soo rarto qof loo soo rarto oo dadku cilmi usoo doontaan inuu noqdo fa aad u fogaanayso weyaan ila adiga xumaba aadan talbini lianna haaulaai alculamaa lianna haaulaai alculamaaa culammadan oo kuwan ahoo loo soo raranayo cilmiga loo doonanayo aladiina kuwii yacni madaa waqtun waqti ou tegey fii tacalumihim yani barashadooda ay cilmiga baranayeen wakhti badan ku dhumiyey wa tacliimihim baristoodii dadka ay barayeen wakhti ku dhumiyey waaltalaqi canhum dadka ay wax kala kulmayeen culimmadooday wax ka qaadanayeen wakhti badan ku dhumiyey hee ladayhim agtooda waxaa ah min ataxriiraati hufidda oo kutubta la taxriiriyo oo la tahdiibiyo oo si fiican maaragtay loo sugo oo la taxriiriyo oo maaragtay la kala hufaahi iyo wadabdi xifdiga oo shayga la xifdiyo iyo wanukaati wanukaat alcilmiya masaaisha cilmiga ah yani nukta asal nuktada waa dhibicdaa la yidhahda soo maha annukta dhulka markeed nuktatan baydaa nukta sawdaa bar baa la yidhahda dhibic laakiin hadda waxaa loo jeedaa almasaa'il alcilmiya masaaishii cilmiga ahayd iyo watajaaribi tajaarubtii yani waxaa agtooda intaasoo dhan hadday wax kutub la kala hufay tahay hadday xifdi tahay hadday masaa'il cilmiya tahay hadday tajaarub tahay culummada noocaasoo kale ihi agtooda waxa ah maa shayba ah ladayhimtaan agtooda waxaa ah maa shay yacizu alwuquufu calayhi yacizu ou naadir yahay alwuquufu calayhi yani istaagidda lagu dul istaago oo la arko inta la arkaa lagu dul istaago masaladaasi ayaa aad iyo aad casiis u aho qaali ah weya waa naadir waa in la helo yani maarata shay naadira iyo agtooda ah weya shay aadan adiga soo heli karaynin ayay baxfi iyo yani marka saa darteed waa inaad jawaahirtaas iyo luluaas agtooda dhooban inaad ka soo guratid oon meel kale laga helaynin weeyaan aw amase calaa nadaa'irihi asagoo kaleeto oo fii butuuni asfaari fii butuuni alasfaari kutubaha waaweyn yacni calooshooda ah dhexdooda ku sugan oo kale ninkan caalimka ah ee adiga aad u xeraysanayso ood u raranayso waxa weeye wuxuu soo uruuriyey wakhti dheeroo horta waxbarashadii ku dhumiyey oo wax baranaya culummada wakhti dheer buu kala kulmayey tacliimta dad badan intaas wax barayay tajaarub aad u tiro badan ayuu haystaa marka markaasuu culumtii oo dhan kala hufay dabdi buu sameeyey kitaab waxba u qoran masaa-ishii cilmiga ahayd iyo tajaarubtiisii khibraddii ou lahaa yaa waxa weeye shay qaali ah agtiisa yaallo weyaan aad agtiisa ka helaysaa ladayhim agtooda waxaa ah min ataxriiri hufitaankii ay wax kala saareen oo yani kutubta ay tahdiidiyeen wadabdi xifdintii wاnukaat اlcilmiya masaaishii cilmiga ahayd wاtajaaribi khibradii ay lahaayeen maa shayba agtooda ah yacizu lwuquufu calayhi ay adkaanaysa inaad ku dul istaagto aw calaa nadaa'irihi ama asagoo kale wax la mid ah aad ku dul istaagto fii buduuni asfaari asfaar waa jamcu sifrin wasifr waxaa la yidhahda alkitaab alkabiir soo maa kitaabka weyn ayaa la yidhaahdaa مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا waa taasoo kale wey sifrigaa la yidhaahdaa kutubtaas dhexdooda yani waxa ku sugan oo kale ah yani saasoo kale wey marka qofka inuu u istaago alabulcilmiga u rarto waa shay weyn arrintaasu sheikhu nagu boorinaya waa inaad raadisaa hadday kuu suurowdo waad aragteen hadda dhallinyaro badan oo soomaaliya yani runtii jazaakum allahu khayran dadku way qaybsamaan labay u qaybsamaan dadna waxay raadsadaan shahaado aa berri ku xamaalatido oo ha lagu yidhahdo hebel wuxuu haysta eh, maaragtay bachelor buu wataa ama maaragtay wuxuu wataa eh, PhD uu wataa hal uu yiraahdo sheekh yaani doctor Hebel ayuu raadiyaa laakiin cilmi ma keeno markuu yimaadana adduunyadiisa adduunyo burus iska dhaxgala maxaa yeelay wax oo weyn waa wax weyn oo hayaana jirin dadna waxay u rartaan cilmi bay raadiyaan hadda maanta inta aan ognahay dadkan anaga mujtamacan ka dhalanay dadka cilmiga u rarta waa dadka yaman aado yaman dadka tagow maraakis cilmi ah oo waaweyn ayay maaragtay sheekh muqbil ibn haadi raxmatullaahi calayhi uu ka tegey dhallinyaradii tagtay yacni tisciinaadkii sagaashamaadkii ama siddeetanaadkii yacni wakhtiyadaas dadkii tegey waa culamo waaweyn waa maanta runahaanta dad waaweyn waa kuwa hadda dhow tegey wax badan bay ka soo kasbadeen maxaa yeele waa xalaqaadka cilmiga meeshuu ku dambeeyo wey meesha xalaqaadka cilmiga ay ku dambeeyaan wey laakiin maadaama hadda alxarakaat alislaamiya nimanka la yiraahdo sheekh muqbil oo aad u radin jiray waa nacab yihiin ma jecla <laughs> nimanka xarakaadka ma jecla yani cilmiga uu faafinayay khayrkii maraakiistii yaman uu ku faafiyey ama maaragtay meelaha ay yaman inteeda tuula albilaadi wa cardihi ayay meel walba maraakiis ka furay sheekh raxmatullahi calayh culamo waaweyn soomaalida ayay maanta wada leedahay ama shimaal soomaal ha joogeen ama januub soomaal ha joogeen ama meel walba ha aadeenay dad badan ka soo faa'iideystay runahaantii waa taa weyn xasiilada cilmiga waa kaa weyan waxaana raadiyeen qaabkii rixla bay sameeyeen dhici karta dadka qaarkood inay bad u mareen doon inta raaceen inta kusii rafaadeen meesha tageen oo markaa cilmiga ay soo xasiliyeen waa faa'iidaya marka waxaa la rabaa cilmiga qofka inuu raadsado baa la rabaa ilaahay dartiin inuu raadiyo sheikh waa noo keeni cilmiga dadka u barto aad yani maaragtay darajo ku heshid jaga aa ku heshid yani maaragtay doctor hebel ha lagu yidhaahdo shiikh hebel ha lagu dhaho yani maaragtay xoole aa ku heshid ninka u bartahay inuusan waxba ka faa'iideynin laa fi dunya walaa fi laakhira wax macnale hadduu adduunka helana waa maarata wax macnaaho helaya ma jiro wey uu noo keeni doona sheekh waa arki doona insha allahu tacaala marka maadaama uu ku amrayo yidhi war qofka haddaadan adigu raran oodan cilmiga u safrin ahal uma noqonaysid barito in laguu soo safro ayuu yidhi waxdan iska ilaali alqucuuda fadhi oo aad fadhiisato can haadaa rixlada safarkaas oo culammada cilmiga laga raadiyey inaad ka fadhiisato iska ilaali calaa maslaki almutasawifati xaala kownika calaa maslaki almutasawifa adiga oo ah mid ku sugan waddadii ay mareen kuwa suufiyada ah albattaaliina يعني صوفية البطالين يعني أن بطالك وحال إذا قفك أن عملك بلا عملك أهوي أن شقضه وح شقاه أيان لمارك بطالين علمي بكفر السمان الربان وحنا ما برنا أيان علمنا إن شكتاه وين ربان علمنا هنا يدهان وين ربان علمي ما برنا أيان طريقة سكوة أي علمي كفر يستي oo aanan eh, mutasawifada ahoon cilmiga baranaynin magac diineedna inay ku xamaashaan rabo ku shaqaystaan rabo wadadoodii kala hamarin oo waa kuwa kuwaas alladina kuwi way suufiyada bataaliinta ee yufadiluna fadilayo oo ka marinayo cilma alkhiraqi yani marada cadka eh cadka yarkaa oo jeexjeexan oo marada ah cala cilmi alwaraqi warqada cilmigeedii ka hormarinayo marka cilmu khirq waa wax waa mustalahaadka suufiyadu ay leedahay cilmu khirq ay dhahay khirq al khirq asal waa jamcu khirqatin khirqa oo kaliya khirqatin ba al khirq lagu jamciyaa khirqadana waxa la yiraahdaa al qit'atu min athawb al mumazzaq la yiraahdaa al qit'atu min athawb al mumazzaq yaani inta yarcadka yarow marada oo la jeexay oo la soo la jexjexo la dildilaaciyay kaaba la yiraahdo marka cilmu khirq waxay u jeedaan cilmu baatin waxay kule anagu cilmu baatin baaban haysanaa sheekha noo keenu doon waa qulaadoodi way suufiyada kuwada xad gudbay ayuu ka waramaya wuxuu leeyihiin cilmu cilmigaana cilmu waraqa kutubta ku qoran warqadaha ku qoran lama baahna leeyihiin anagu waxaan haysanaa cilmu baatin oo ah yani maba u baahninba ilaahayan toosula xiriiraynaayoo qalbigeennaaba ilahay ku xiran buu leeyahay cilmi maxaan ka baranayna marka hadalkaasay leeyihin waqad qiila waxay waqad qiila wuxuu yiri waqad qiila libacdihim qaarkood baa waxaa loo yiri kuwaas suufiyada ah ayaa mid ka mid ah waxaa lagu yiri alaa tarxalu xataa tasmaca min cabdirasaaq cabdirasaaq sancaani muxadidkaas muxadid diyaar alyamaniya maad aadidoo maad cilmiga inta u raratid ma cilmiga ka soo akhrisatid ninkaa muxadidka ahoo weyn ma cilmiga ka soo akhrisatid baa leh alaa tarxalu miyaadan raranayn oodan aadayn u safraynin xataa tasmaca ilaa aad ka soo maqasho ka soo dhegaysato xadiidkii min cabdirasaaq cabdirasaaq sancaani aad kasoo ka dhegaysato miyaa maad raadisatid faqaala markaasu wuxuu yidhi kii suufiga ahaabaa hadlayo maa yasnacu bisamaaci min cabdirasaaqin man yasnacu min cabdirasaaqan wax ka soo maqlaa maxay i tari maxay u taraysaa man qof maxay u tari yasmacu maqla min alkhallaaqi allihii abuurista badna qof wax ka maqlayo ma cabdirasaaqu u baahan yahay aniga ilaahanba toos ugu xiran uu leeyahy ilaahay baaba toos ugu xiranayo marka yani min ilaahayba ku xiran oo horay eh, allah uu la hadlayo cabdirasaaq shancaani iyo cid loo waxyoodo nabiylahi maxamed ugu dambaysay calayhi salaatu wasalaam suufigan cidna uma waxyooda shaydaanba u waxyooday waa shaydaan waxa u waxyooda ilahay uma waxyooda subxaana wa tacaala marka hadalkaas wuxuu leeyahay yani wuxuu ku diidan yahay cilmiga aan barashadiisa u diidan yahay wuxuu leeyahay anagu ilah baabaan ku xiranay waa kuwa hadda yidhahda sooma arkin waa lagu ammaanaya min karaamaatihi waxaa ka mid a ah laleeyahay sano isagoo tukanaya weligiis lama arkin ah maxay maba tukana waqtiga salaad waxay kula maba jooga kacbada ku soo tukada waa hada kacbada taga ku soo tukanay saasi leeyahay وقالوا لي هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة مناقبك كنت على سبوة قدين كتابك مناقبك وحي دحين كلها يا هذا تركت صلاتك أنا اسكو هردا اسكو جوب اسكو شيكيسناي أي يقول دحين وقالوا يا هذا تركت صلاتك والصلاة صلاتي بكاتكت ولم يعلموا أني أصلي بمكة ورقة ما هي كلها أنا مكة halkaasa waa buuba halkaasaan tagaa kusoo tukadaya kuleeyi waa sheeka xariirow waxaasi wax lamid ah ay maaragtay wataan ee dadka khusacbalaadkaasi ka rajinaya wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi idaa khaatabuunii bicilmi alwaraq barastu calayhim bicilmi alkhiraq yacni gabay buu ka dhigay idaa khaatabuunii hadday igula hadlaan oo ay yacni xujo ahaan iila yimaadaan bicilmi alwaraqi cilmigan warqadaha ku qoran hadday iila yimaadaan oo igula hadlaan barastu lahum waxaan u soo barastu alayhim waxaan u saaraa barastu alayhim waxaan u saaraa biilmi al-khiraq ilmigi maryaha dulufka ah ku qorna oo hadda loo jeedo ilmi baan ana u saaraa way markuu tan ila yimaado ayaan tan ula imaadaa cilmigaas u soo saaray markaas ku burinayaa buu leeyahay marka kuwaas wuxuu leeyahay musannifka maslagoodi hamarin tariiqi ay mareen maxay ilmiga barashadiisa ka fariisteena ka fariisan faxdar haaulaai war kuwa ka digtoonow aalibulcilmiyow fainahum ayagu laa lilislaami nasaruu walaa lilkufri kasaruu fainahum kuwaasi laa lilislaami nasaruu laa lilislaami diinta islaamka laa nasaruu lilislaami wey islaamna uma ayan gargaarin islaam uma ayan gargaarin walaa lilkufri kasaruu gaalnimona ma ayan jabinin ma aynan jabin bal fiihim ayaga dhexdooda waxa ku sugan man dad baa ku sugan oo kamid ah weey kuwaas oo bataaliinta ah waxa kamidii hadalada oranayo man dad baa kamid oo dhexdooda ku jiro kaana ba'san wa bala'an ala islam kaana aha ba'san shiddo iyo bala'an dib balaayo iyo dib muslim ala muslim ala islaami diinta islaamka ku ahaaba kamida ah oo dhan uma baahni ilaahan ku xiranay xadathanii qalbi can rabbi bay dhahan qalbi can rabbi qalbigayga ii waramay rabbigaygoo iiga waramay uma baahniba waxyigiiba qur iyo xadiid iyo toona uma baahni hadalkaas marka kelimadaa shiikhu uu yidhi laa lilislaami nasaru walaa lilkufri kasaru wuxuu leeyahay shiikhu wuxuu ka soo qaatay eh, ibn cuthaymiin baa wuxuu sheekh bakar wuxuu ka soo qaatay hadalka sheekh alislaam ibnu taymiya oo dadka cilmul kalaamka ka shaqeeya oo ahlul ahwaaga ah mutakalimiintii uu ku radinayo wuxuu leeyahay laa lilislaami nasaru walaa lilfalaasifati kasaru yacni falaasifadiina ma ayan jabinin diinna uma ayan gargaarin maxaa yeele iyo diintii dhammaydii caqiidadiiba dadka ka dhumiyeen ayaguna waa dhumeen ummaddiina way dhumiyeen waa dadka cilmul kalaam ka shaqeeyo markaasaa falaasifadiina kasii faa'iidaysatay kufrigooda ay la galeen falsafada ka adkaatay wey markii dambana macnahaas u jeeda marka sheekh bakar wuxuu aad u hujuumay kuwan suufiyada mutasawifada la yiraahdo ee qulaada ah ayuu aad u hujuumay oo u weeraray sheekh ibn uthaymeen markuu ka hadlay wuxuu leeyahay fahum jadiruna bil muhajama waa ku haboon yihiin in la hujuumo saas loo hujuuma waa istahilaan buu leeyahay maxaa yeelay laana bacdahum yasilu qaarkood wuxuu gaaraa ilaa xad al-kufr wal ilhaad billahi xad kufri gaalnimooba dadka gaarsiinaya isagaa gaalnimo gaaraya ilxaad buuba gaaraya weyaan ayuu gaara ilaa qaarkood xataa yactaqida anahu huwa rabu qaarkood inuu sheegtaba inuuba rabbigiiba anaaba rabbi yidhaahdo halkaasuu gaaray kamaa qaala bacduhum sida ay qaarkood yidhaahdeen maa fi ljubbati ila allah jaakad buu inti soo gashtay jubbad buu soo xortay waxay dhah hadalka waxaa loo nisbeeya abu yaziid albustaami ayaa la yidhaahdaa maxaa qaybta dambe tacliiq kuugu qoray abu yaziid albustaami ayaa intuu jubbad soo labistay jaakadu intuu soo labistay wuxuu yidhi maa fi ljubbati ila allah yani jubbadda dhexdeeda ilaahay mooye qof kale kuma jira macnaheedu waa maxay allaha idhex galay waay alitixaad waalxuluul waxa la yidhahda maaragta allaha aniga ugu dhex jiro marka ilaah baaban ahayba bani aadamkii iyo ilaahay baa isdhex galay anaa ilaaha marka naftiisa u jeeda saasuu leeyahy wuxuu kaloo yidhi sheikhuna uu noo soo guuriyey alrabbu cabdun waalcabdu rabbun yaa layta shicrii man ilmukallafu yani fiiri hadalka uu leeyahy rabbi oo allaah ah waa addoon aniguna addoon baan ahay yaa layta shicri ogaanshahaygee man ilmukallafu marka yuu yahay qofka mukallafka labadeenaba rabbi baaba noqonnay allana waa rabbi anna rabbi baan iyaguyaa marka qofka mas-uuliyadda la saaray oo mukalafka waa ku mabuuliye kalimaadkaas iyo kalimaad kufriya ayay ku wada hadli jireen abu yasiid albustaami ibn carabi waa taqaan asuufi ibnu carabi yani ardayda inta badan isku khaldaan ibnu carabi almunakar iyo ibnu lcarabi almucaraf ayaa kala jiro ibnu lcarabi waa ninka sunniga almucaraf waxaa la yidhaahdaa abubakr ibn alcarabi alqaadi abubakr ibn alcarabi baa la yidhaahdaa alcawaasim min alqawaasim kutubo badan oo leeyahay kitaabkan maaragta la yidhahda tafsiirka tafsiir axkaam alqur'aan ayuu leeyahay oo ibn alcarabi waa nin qaadi ibn alcarabi aliflaam buu leeyahay kunyadiisana abubakra la yidhahda kan suufiga ah waxaa la yidhahdaa ibnu carabi waa munakar aliflaan ma wato ibnu carabi kunyadiisana muxidiina la yiraahdaa muxidiin ibn arabi baa la yiraahdaa marka ninkaas oo kale waxyaalaha uu dhigi jiray kitaabkiisa al-fusuus la yiraahdo ee halaaj waa taqaanaan isaga laftiisa tarjumadiisa da ibn kathir iyo ibn al-athir iyo ibn jarir at-tabari iyo kutubta taariikhda da ka akhrisid yaan dadkaas waad yaabaysaa kutubtooda dad akhrisid waad yaabi waxay ku qoran way ay ka qoran marka dadkaas ayuu sheekhu ayuu ka hadlayay weeyaan marka dadka ha noqonine diin uma gargaarin kufrina ma aysan jabinine ha la mid noqonin bal kuwa waxa ka midaba diintaba bala ku aha diinta islaamkaba dhibaato u keenay waa kuwa sadana ayagoo cibaadadii waa marfuuc alqalam waa la iga qaaday badhay waa la iga qaaday wuxuu yiri mid mid ka sheekeena Soomaalida kamid ah oo sheekhiisu ku amaanay wuxuu yiri min karaamaat sheekh waxa kamid ah yaani sheekh karaamaadkiisa waxa kamid ah khaliifad oo khulafadiisa kamid ah weenka markuu u yimaadaan ay u saliidayaan oo jirka u xeeyaan oo maaragtay oo ma qaba habeen kaas may sheekhi kulli ma sagaba mukallaf ba maba habe haween kasto ajnabiya ayaa oo maaragtay u saliidaynayso kuleeyahay maaragtay oo jirka u jimcinayso waxaas kuleeyahay yaani waxaas oo kala ah, maaragtay culimada dadkii looga dhigay wax la mid ah weeyaan ala kulli xaalin balaayaadkaasi wax ka daran mu'taqad xun kuwa la soo galay ayaa ku jiray hal mid noqonin kuleeyahay xifdh ilmi kitaabatan cilmiga ilaalintiisii la ilaaliyo kitaabatan qoraal lagu ilaaliyo kitaabatan yani qoraal in lagu ilaaliyo qodobkaasu haddana ku baraya qofka cilmiga marka aad rabto waxaa la rabaa qofka inuu wax qoro maxaa yeelay shiikhu siduu noo keeni doono waan arki doonaa qalbiguna waxa weeye xifdiga iska daciifi doona saa ma sii ahaanaysa waa daciifaya nisyaanna bani aadamka mar walbaba curdu u yahay mar kastaba waxa u tahay yani mar kasta waad halmaamaysaa halmaamka curda u tahay maarata yani mid mar walba wa halmaami karaa tahay sidaa darteed haddaad wax xifdiso waa wax weyn yani maarata ayaad haysaa wey kitaaba waxay dhihi jireen culammadu waxay dhihi jireen alcilmu saydun waalkitaabatu qaydun cilmiga waa ugaar oo kale waa baxsanaya ugaar haddaad soo ugaarsato oodan xarig ku xirin soo baxsan mayso nuurka soo geli mayso qayid saydaka bilxabli lwaafiq xarigaada waxaad ku xirtaa ogaarta aad soo ogaarsatay xarig mawhuuqun bihi lagu kalsoon yaha ku xir xarig adag ku xir saysa kaaga baxsanin saasoo kale la rabaa bal culammadu waxay dhihi jireen yani sheekh mucaawiyat ibnu qura sida maalan eh, ibnu cabdilbar iyo keyrkiiba ay soo guurinayaan mucaawiyat ibnu qura wuxuu dhihi jiray man lam yaktub alcilma falaa tacuduuhu caaliman man lam yaktub alcilma qofka aanan cilmiga qorin falaa tacuduuhu caaliman nin caalimaha ku tirinina inuu yahayba caalima noqonayo saasoo kale wuxuu dhihi jiray abu khilaaba markuu kitaabada ka hadlayay wuxuu leeyay alkitaabatu axabu ilaya min anisyaani yani ibn abi shayba kaasna aarkaas warinayo ibn cabdilbarna wuu يعني فضل بيان العلم بيان العلم وفضله كتاب كيسة محا الجامع بيان العلم وفضله أي كسو صار ياوية كتاب كاس أي كسو صار وحوليها الكتابة أحب إلي من النسيان إنا وحقرا لإيجعل بدنيه inaan halmaamo oo wixii inta iloobi laha inaan wax qortaan aad u jecelahay marka cilmiga waxyaalaha lagu xifdiyo lagu ilaaliyo kitaabada ka mid a qaabka marka wax loo qorayo ayuu sheikhu noo talin doona arki doona wuxuu yidhi ubdulu ljuhda karaankaadii iyo taaqadaadii awoodaadii bixi dhib ubdul yani bixi wey juhdigaada waxaad ku bixisaa fii xifdi lcilmi cilmiga ilaalintiisii iyo dhowristiisa aad dhowrto waxa weeye xifda kitaabin acni xifda kitaabin waxaan u jeedaa kitaab qoraal yaani xifda kitaabatin wa kitaabka oo kuleeyahay xifda kitaabatin qoraal ku xifdintiis baan u jeedaa لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها وحوليها لأن تقييد العلم علمiga oo la qoro taqyiidka macna kitaaba waa qayd waa xarigi waa yaani xirida cilmiga bilkitaabati lagu xiro qoraal lagu xiraayo waxa weeye amaanu min adayaaci wuxuu ammaan ka yahay oo badbaado oo qofku ka badbaadaya min adayaaci cilmiga inuu dhumo cilmiga haddaadan qorin waa dhumaya waa baxsanaya wa qasrin gaabin weeye lasoo gaabiyo kitaabadii limasaafati albaxdi baarista masaafadii aad u geli safarta aad u aadi lahayd cinda alixtiyaaji markaad u baahan tahay yacni markaad wax qoratood meel kuu yaallaan iyo markaadn waba kuu qornayn maktabada aan tirada badanta dhex gasha la yidha masaladii ka soo baar markay kuu diyaarsan tahay maad u baahata degdegaad ula soo baxaysa wii kuu diyaarsanoo kuu qornaa wey laa siyama maalba malo kumaba sii jiro fii masaa'il ilcilmi masaaisha cilmigaa allatii masaaishii takuunu ahaanaysay fii hayri madaaniha meelaha lagu malaynayo meelaan ahayn yani maaratay masaaishii ahaanaysay meel aadan ka filaynin waxaa arkata luqadiibaad oo aad kutubu luqa maaha kan luqadii baan ka dhexelaynaa fiqhi baad ka dhexelaysaa maaha kitaab fiqhiya meelahan oo kale masaa'il oo maaragtay durar ah iyo jawaahir ah ayaad ka helaysaa fii hayri madaanihaa baad ka heshay markaasoo kale inaad qortaan lagaa raba wa min ajalli fawaa'idihi qoraalka ay fawaa'id alkitaaba wey kitaabada faa'iidooyinkooda kan ugu weyninka badani waxaa ka mid a ah annahu kitaabadii cinda kibari sinni da'du markay weynaato cinda kibari sini marka da'daadu ay weynaato aad qowdo iyo wa dacfi alquwa wa cinda dacfi alquwa awoodaadii markay taag darraato ay daciifto yakuunu ladayka agtaada waxa ahaanayo maadatun maada ayaa ahaanayso maadadaasoo tastajiru minhaa aad ku cilcishanayso ku cilcishanayso ku noqnoqsanayso laakiin aljarratu waxaa la yidhahdaa luqada jarada waxaa la yidhaahdaa asal ahaan waxaa la yidhaahdaa maa yukhrijhu اlbaciiru min baطnihi liyamdaghu uma yablachu ayaa la yidhahdaa yani af soomaaliga maxaa lagu yidhahdaa xooluhu markay barya naqsi baa la yidhahda soo ma barya naqsi u soo daaqayaan caawa markay fadhiistaan geela iyo waxa lamidkay bay caawa waxay maanta soo daaqayaan mar labaad ay ruugmo iyo shiidid ku bilaabayaan asalka jarada taasaa la yidhahda maa yukhrijuhu lbaciiru waxa uu kasoo saaro min badnihi calooshiisa uu ka soo bixiyo liyamdaqahu inuu calaliyo uma yablachu haddana ou liqo mar labaad kaasaa la yidhaahda marka markaad duqowdo wixii aad qoratay markaad meel dhigato oo masaa'ishii aad u qiimaha badnaa ood soo ururisada cilmigii amaad yani jirkaaga iyo awoodaadii ay daciifto ayaa tartiib inta ula soo baxdo yani neefkii wuxuu soo maanta ma soo daaqay dib u cunay oo kale u barya naqsadoo kale ayaad noqonaysaa weyaan yani waa marka wuxuu yidhi wa min ajalli fawaa'idihi kitaabada faa'iidooyinkeeda qoraalka oo cilmiga la qorahi kan ugu weyninka badan waxaa ka ah annahu isaguba kitaabadii cinda kibari sinni da'du markay weynaato وضعف القوى أودنا أي تقدراته يكون لديك أكتاد وحا أهاني مادة مادة أو تستجر أدبريا نقصانيسو منها أيضا كبريا نقصانيسو مادة مادة أهاني مادة أسو تكتب أدقريس فيها أيضا بلا عناء ببلعان في البحث بارس والتقصي أرور أسو أرور سعود ميل والبكبار بارته يعني مركب آذن كل بتونين بارس تيدا iyo soo ururinteedii meel walba aad ka soo ururisay aadan ku dhibtoonaynin ayaad ka helaysaa buu ku leeyahay marka mas'aladaas waa mas'ala aad iyo aad muhiim u ah weeyaan kitaabada way ku anfacaysaa waa walidaa sidaa darteed buu yidhi musanifka fajcal yeel laka adiga ee linafsika naftaada waxaad u yeeshaa kunaashan kunaash yacni buug u yeel waa daftar alkunaasha waxaa la yidhaahdaa alawraaqu tujcalu kadaftari waxaa la yidhaahdaa waa awraaq warqado oo buug camal aad ka dhigato oo markaasi yani maaragtay tuqayidu fiiha alfawaa'id washawaarid baa layidhahdaa kutubta masaaisha kala tagtagsan mashaa'il aad kutub badan ka soo heshay buug aad ku urursato samayso kunaashka kaasaa la kunaashka sidaasaa la marka waxaad samaysataa buug oo daftara ah, oo mudakiratan ama mudakiro samayso mudakarada lafteedu waa daftar yar wey buug yar oo wax ku qorato oo wixii markaa kugu soo dhaco ku qorato samayso waa inaad buug yar leedahay yacni samayso buu yidhi maxaa buuggaa iyo mudakarada u samaysanaysaa litaqyiidi alfawaa'idi waalfaraa'idi litaqyiidi qoritaan iyo ku xirid alfawaa'idi faa'iidooyinka aad xirto waalfaraa'idi jawharta aad xirto alfaraa'id waa jamcu fariidatin faraaidna waxaa layihahda aljawaahiru nafiisa jawharta iyo lulua bahasha la yidhahdo kuwooda aad u qaaliga badan masaaisha qaaliga ah oo alaxjaaru lkariima waxaa layidhahda jawaahirta lulua iyo wax lamidka i eh, masaa'il la mid ah si aad ugu qaydood u xirato iyo walabxaati manhuura iyo baxiga waxyaalaha la baaray oo ku kala firirsan almanhuurati la firdhiyey fii hayri madaaniha meeshii lagu malaynayo meelaan ahay في غير مدانها معناه وحوال يعني هذا مسألة فقهي مركا الرادينيس كتبت فقهي كدحليسا مسألة حديث مركا الرادينيس كتبت حديثها كدحليسا مسألة اللغة النحو هذا الرئيس كتب النحو كدحراديني لكن مال أن نيشي ذي أهين بيبكو قصوى مريسا فقهية مسألة فقهية كقصوى مريسا واد قرتي waxa ku soo maraysa mas'ala maartay xadiisiya ku soo marayso oo maartay ama mustalaha ama wax lamida culuum rijal ku saabsan ama mas'ala naxwiya ku soo mari mas'ala sarfiya mas'ala balaaqiya waxa ku soo maray marka aad qaydo abxaasta kutubta ku kala fiirsan ina ku qaydato dartid u samee wa in isticmalta hadii aad isticmaasho khilaaf alkitab kitabka galkiisa hada kitabka hada fiiri kitabka marka meeshan oo kala tiraahdo baga waa ku cadiyaa kan waa cadiyahay halka waa cadiyaa khilaafka soo ma ama galka kore ayaad wax ku qoranaysaa hada wax kala weydo khilaaf alkitaabi in istacmalta haddaa isticmaasho khilaaf alkitaabi kitaabka galkiisa litaqyiidi maa fiihi min dalika waxa dhexdiisa ku sugan kitaabkan laftiisa waxa ku dhex sugan inaad khilaafka ku qorato oo galkiisa aad ku qorato haddaad isticmaali kartana fa xasanun warkaas waa wanaagsan yahay haddaada buug haysanin mudakaro horta samayso oo kuu gooniya haddaada hnin kitaabka laftiisa meel ku calaamadayso markaasaa uu ku tilmaamaa raqamka uma tanqulu waad guurinaysaa hadhowdii maa yajmacu laka wixii kuu soo uruuray oo aad kutubtaas kala tagtagsan aad ka soo uruurisay bacdu yani horay waxaad usoo uruursatay fii mudakiratin yani daftaraad ku uruurinaysaa wixii aad soo qorqortay hal buu ku qoro muratiban adigoo kala ratibayo kala tartiibinayo lahu kii aad soo qortay cala almawduucaati mawduucaadka adoo u kala tartiibinayo yani hadduu masalada fiqi ka hadlayso fiqiga laftiisa mawaadiicu ley hadduu salaad yahay hadduu sake yahay hadduu xaj yahay hadduu nikaax yahay haddii uu yahay jaraaxo yahay wix uu yahay mid walba maadadiisaad ku qoraysaa meeshiisaad ku qorani wey hadduu yahay masalo tafsiiriya hadday tahay ayi masala yani mawduuc kastaba meeshiisaad dhigaysaa weyaan muqayadan adigoo xirayo ku xirayo qorayo ra'sa almasalati masalada rasigeeda rasiga waxaa loo jeedaa وين عنوانك قرطه الا مجرب فصل بوليه اما باب بوليه بابك اي كجيرتي فصلك كجيرو ان قرتيد وي واسم الكتاب كتابك مغعيسي اد كسو غوريسنا واد قرانيسا ورقم الصفحه والمجلد يعني صفحه بدي اد كسو غوريسي ayaad qoraysa ma 10 ba ma 5 ba ma 100 ba waad qorani mujalladka ku yaala kitabka haduu 20 mujallad yahay yani waxaa leedahay safxa fulaaniya baab fulaani waxaasoo dhan baad qoranaysaa weyaan uma aktub markaa waxaad ku qortaa markii aad guuriso inta aad guurisoba ila awalaad warqado ku soo qoratay soomahan wixii aad meel kale ku wareejisood qortay waxaad ku qortaa uma aktub qor maa qayadtahu wixii aad qortay nuqila kelimada nuqila la yidhahdo nuun iyo qaaf iyo laam ku qor waa la wareejiyey si aadan berri ugu noqonin mar labaad waxaad qortay haddana mar labaad aadan u qorin ila bani aadan hata iska iloobaysaay dhowr maalmood ka bacdi baad u noqotay nuqila hadday kuugu taalo waa wax laga baxay wey maba ku noqonaysa waa inaa calaamadaa ku dhigata xataa laa yakhtalida si uusan iskaga kaa qasmin bimaa lam yunqal wixii aan la guurinin aysan kaaga qasmin wixii la guuriyey kamaa taktubu sida aad u qorayso weliba markaad kitaabkan aad akhrinayso markaad arinayso saqiraado usoo wadaa daashay ama baa lagu aqimay ama waa daashay ama inaad waa tagaysaa meesha aad maraysaa waxaa la rabaa balaqa safxata kada balaqa bu ku qoran balaqa ba iyo laam iyo kayn ayaa safxada meeshii ay maraysay ayaad ku qoranaysaa فيما وصلت إليه وحي آد قارتيه من قراءة الكتاب كتابك آد قرن أخرنيسي ماشا آد مريسا بلغ كقرن ماشا آد كجوجي سويا حتى لا يفوتك إنه أسكاتك ما لم تبلغ ما لم تبلغ قراءة قراءة وحاذا قراءة كقارس إسكاقتك يعني شيء أنا سوى أخرس بني آدم هاتا دور ما متكدب حتى هذا بلغ كقرن آد كل نقطة حقين مريس ما بتقاني بعلامتك وقمتها هذا مرة بتصوب بالله marabaad inaad soo bilowdo kugu qasbaysa si marka aadan u soo bilaabin ama meel kale aadan uga bilaabin balagha ku qoro halkaasaan gaaray dheh وللعلماء علماء waxay leeyihiin muallafaat adiida yani kutub la alifay oo tirabad muallafaat kutub oo ciidatun tirabadan ay leeyihiin وللعلماء waxay leeyihiin muallafaat kutub la alifay ciidatun tirabadan ay leeyihiin fi hada fannigan oo xagga kitaabada sida wax loo qoro kutubta looga faa'iideysto ay ugu tiro badan ay fadhigan dhexdiisa ku leeyihiin minha kutubta noocaas ka hadlaysa waxaa ka mid ah badaa'ic alfawaa'id kitaabkaas oo ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi uu leeyahay badaa'ic alfawaa'id badaa'ic alfawaa'id waa kamid waxa kamid ah sayd al-khatir oo ibn al-jawzi leeyahay ayaa kamid badaa'ic ah. alfawaa'id ibn uthaymeen wuxuu leeyahay rahmatullahi alayhi wuxuu horta waa wuxuu leeyahay waa afar juz oo laba mujallad ku sugan weeyaan soo asoo ka hadlay waxa leeyahay waxa ku sugan wax alla mas'ala kasta mas'ala kasta qiimo badan ayuu ku qoraa buu yiri ma helaysid ma takaadu tajiduhu fi kitabin aakhar likulli fann fann kasta kulligi badaa'ic alfawaa'id ka dhaxelaysa buu wa kullu ma tara ala balihi wax alla wixii qalbigiisa ku soo dhacaba qayada uu ku qori jiray markaas badaa'ic alfawaa'id baxsh wax badan uu soo ururiyay jazaahu jazaahu allah markaasuu caqaa'idkii wax ka qoray towxiidkiibuu qoray fiqigiibuu ku qoray naxwadiibuu ku qoray balaaqadiibuu qoray tafsiirkiibuu qoray wamaa ilaa daalika waxaana ku qoranayn ma leh marka saasoo kale baa la rabaa inuu kutubta sidaasoo kale u sameeyo wey wa khabaaya zawaaya waxaa iskale kitaabkan lizarkashi yani badrudiin izarkashi ayaa la yidhaahdaa oo culammada shawaaficda ka mid ihi kitaabkiisa khabaaya zawaaya la yidhaahdana sidaasoo kale baa ku qoran ومنها waxa kamida كتاب الاغفال كتابك magaciisa الاغفال la yiraahdo iyo baqaaya الخبايا iyo وغيرهما وغيرها كتبتاس waxaan ahaynba masaa'ishaas oo kale ayaa looga hadlaa weeyaa هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى